bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin bab اlxaali qaala اlmualifu alxaalu huwa اlism اlmansuub اlmufasiru liman bahma min alhay-aati naxwu qowlika jaءa زaydu raakiba warakibtu اlfarasa musraja walaqitu cabdاllahi maashiya wma ashbaha dalik inta waxaan ka gelaynaa mansuubaadkii qeybtiisii kale oo laga yaabo mafcuulu bihi iyo masdar iyo darfu zamaan kii baabkii afaraad weeyaan baabkan marka xaal waxay ka mid tahay mansuubaadka xaal haddii aad aragtid macnaheeda min alasmaai almansuuba markaasuu wuxuu ku sameeyey qeexid sida xaalka loogaga ogaado qeybta kale oo asmaada kale oo mansuubaadka huwa alismu weeyaan almansuubu la kordhigay almufasiru cadaynayo liman bahama wixii qarsoomay oo min alhay-aati ah wixii hay-aadka ka qarsoona xaalada qofka iyoy cadaysaa xaalada xaal waxaa loogu magacaabay liannaha tubayinu xaala shaks aladi jaaءat lahu min ajlihi mathala naxwu qowlika jaaa zaydun baa yimiday raakiban xaal uu yahay mid wax fuulo ama faris ama faras ama wuxuu ahaadaba ha ahaado marka xaalada inaad ogaata hadaad rabtid waxaa layihahda xaalada bimacnaa kayfa waay wixii kayfa jawaab u dhaco xaalay bay noqon karaan kayfa jaaa zaydun baa yimid kayfa jaa hadii lagu yihahda raakiban yaad leedahay marka hadda fiiri zaydka waa la yaqaanaa majii macnihiisi waa la yaqaanaa laakiin ishkaalida waxay kaaga jirtaa ninkii zayd ahay waa yimid baa masaafadii oon ogayna waa noo jiray wartolow siduu ku yimid baad isweydiinaysaa markaasaa waxaa lagu yili raakiban daa'iratan ha ahaato ama sayaaratan ama farasan aw ximaaran waa lamid marka waxay ku cadaysay kayfiyata majii'i zayd maashiyan miya zaaxifan miya raakiban miya marka raakiban xaaladii zayd uu ku yimid bay ku cadaysay kaasaa marka waxaa layihahdaa xaalo marka alismu raakiban hadda isim waa tahay mansuub way tahay oo raakiban waad ujeedaa almufasiru liman bahama min alhay-aati xaalooyinkii qarsoomay iyay cadaynaysaa oo hadda kayfa jaaa zaydun maadan ogeyn haddii layihah jaaa zaydun waxaa yaxtamil an yaatiya maxmuulan raakiban maashiyan lama aqooni lahen laakiin raakiban way cadaysay wa rakibtu lfarasa baan koray markaasaa layihi musrajan xaal uu yahay faraskii mid la kooreeyey marka faraskii rakibtu lfarasa inaad faraska horte macnaheedu waa caddahay laakiin kayfiyata rukuubika lilfaras ma faras casaysan oo cad oo waxba aan saarneen maad iska fuushay mase faraskii waa la kooriyey qalabkiisoo watay marka musrajan waxay caddaysay kayfiyata xaali lfarasi xiina rukuubihi faraska markii la fuulayay iyo xaalada u ahaay bay ku cadayso ka horeysanoo qalabkii markii qofka uu ku dagaalamay ama safar uu ku galayo qalabkii dusha laga saari jiray baa saaran saas waay wa laqiitu cabdallaahi baan la kulmay maashiyan xaal uu yahay asoo socdo ama laqiitu cabdallaahi baan la kulmay meeshii aan xaal aan ahay waa la dhihi karaa labadaba waa suuragal ayib markaasuu musanifku wuxuu ku dhammaystiray walaa yakuunu lxaalu xaalkii ma ahaado alxamdu lilah ilaa nakiratan nakira mooye hadda raakiban iyo musrajan bal u fiirso maanta waxaa la rabaa macrifa iyo nakira inaad kala garatid raakiban ma damiir baa maya ma isim calam ba maya ma ismu ishaara maya ma ismu lmawsuula maya ma isim alif ilaam ay ku jirtaa maya ma ma isim intaan loo idaafey miya maya intii oo macaarifta lagu yaqiini midnaba ah marka raakiba nakira weeyaan ayib walaa yakuunu ma ahaado ilaa bacda tamaami alkalaami kalaamka markuu dhammaystirma kadib kalaamka ficli faacil markuu dhaca mubtada iyo khabar markay dhacaan ficli naaibfaacil a ah la dhihi karaa waa dhamaystirma hadalki jaaa zaydun hadii layia zayd baa yimid hadirtaan raakiban waxa weyaan waa dharagdhacsi weeyaan oo hadda shardi kalaamki uma aha ninkii zayd ah waa na soo gaari laa yahumuka biayi ariiqa wasala ilayka laakiin min baabi masiid min almacluumaat yaa raakiban lagugu daray marka hadda fiiri jaaa zaydun hadalkii wuu dhamaystiran yahay walaa walaa yakuunu ilaa bacda tamaami alkalaami saas waay ayib macnaheedii marka ma aha xaaladii axyaanan saaxibkeeda waa ka hormari kartaa oo raakiban jaaa zaydun waa la dhihi karaa laakiin haddii xataa la hormariyo macnaheedii ma aha inay kalaamka cumdadiisa noqotay haddii la hormariyo haddii la dibmariyabo xaaladii waxa weeyaan kalaam taam ahay la jirtaa kalaam oo ficli faacil ka kooban ama mubtadaci khabar ka kooban ama ficli naabilfaacil ayay dheeraad ka tahay laakiin lama ogolo inay daraf ka noqoto maxaalki lama ogolo ayib taas waa walaa yakuunu saaxibuhaa xaalkii saaxiibkiisina ma noqdo xaaladii saaxiibkeedi ilaa macrifatan macrifa mooye macrifatan saaxibulxaal iyo xaala la kala yidhaahda haddaad tiraa jaaa zaydun raakiban zaydkaas waa saaxibulxaal raakibanna waa xaalkii xaalada nakira in ahaataa la rabaa saaxibulxaalkana macrifi inuu ahaado walidaalika waxaa la yidhaahdaa isimka haduu oo nakiradaho mushtaqa haddii uu dhaco waxaa la yidhahdaa aljumalu wa shibu ljumulaati bacda almacaarifi wa bacda nakiraati nucuut baa la yidhahda mufradka marka macrifada ah haddii uu ku khilaafo meeshii mawsuufka uu ka dhici lahay hadduu mansuub ku yimaado xaalow noqda haddii kale jaaa zaydun baa zaydkii alraakibu waa banaan tahay in la yihahdo sifa laga dhigo alla geliyo almuhim hada min axkaami alxaali xaalada waxyaalaha lagu garta waxaa kamid eh annahaa mutanaqila badanaa sidaas waa gaaliban mutanaqila macnaheeda waxaa weeyaan xaaladii laa talzamu saaxibaha hadda haddii jaaa zaydun raakiban zayd baa yimid xaal uu yahay mid oo wax saaran weligii zayd raakib ma ahaanay marow maashi yahay marow naaim yahay marow macnaha waxaa weeyaan eh, maxaan ku ihaha qaacid yahay haddaad tiraahda marka jaaa zaydun raakiban sifat rukuub sifa oo laazimaysa maa sida qaalibka marka qaarkeed waxaa laga yaabaa laazim dacowt samiican haddaad tirahdo ilaahay baan bari xaal u yahay ilaahay kii wax maqlay marka samiicantaas ilaahay waxaa waaye tulaazimuhu ilaahay marnaba sifata samci laa tufaariquh wa waxa weyaan haalib ma ah laakiin sida lagu yaqaano ataytu zaydan mutajican aad leedahay asigoo jiifaan u tagay qaaiman asoo ataytuhu aakilan asoo wax cunaya baan u tagay xaal u yax cunay kulli waa sifaat sifaatkaas waxa weeyaan laysad mulaazima lesa fatabasama daaxika min qowliha daaxikan xaal uu yahay hal ilinsaanu yadxak daa'iman kula leyla wanahaar la marna daaxik marna caabis marna saakit intaba waa imaataa marka sidaas baa waxaa loo leeyahay sifadii waxaa weeyaan waa inay noqotaa mutanaqila waxyaalaha axkaamteeda kamida waxaa weeyaan mushtaq laakiin hadda maanta mushtaq markaan gaarno kitaabo kale yaan macnaheeda caddayn doonaa marka xaaladii macnaheedii sidaas weeyaan hadda musanifku marka wuxuu noogu miithaaliyey miithaal oo mufrad a jaaa zaydun raakiban haddii aad tiraahd jaaa zaydaani raakibayni jaaa zayduuna raakibiina jaaءat ilhindaatu raakibaatin marka waxaa la rabaa xaalada calaa xasabi saaxibiha hadduu mufrad yahay hadduu jamac yahay asigaasay mutaabaqaynaysaa marka mufradaa lagu miithaaliyey tathniyadii jamacii waxyaalihii oo kale inaad garatid yaa la rabaa marka xaalkaasaa la yihahdaa macnaha haddaad fahamtidne waxa weeyaan wax badan bay ku cadaanaysaa ayib xaalkii marka waxa weeyaan huwa alismu اlmansuubu almufasiru liman bahama min alhay-ati mar caamilka xaalka oo nasbinayo waa la xadfi karaa mar xaalo waxay ku timaadaa muakida mar waxa weeyaan saaxibulxaal shuruuduu leeyahay waxaas tafaasiil dheer weeya hadda uma baahnin ahamu shay inuu xaalada ism yahay ficli xarafna uusan noqonaynin inuu mansuub yahay oo marfuuci majruur uusan noqonaynin inuu haddana yahay xaaladii qofka inuu cadaynayo oo tamyiiz oo kale uusan ahayn inuu yahay haddana saaxibulxaalka macrifa nakiradana ay xaalada nakira tahay xaaladana fadla ay tahay sida u badanna xaaladii mutanaqila ay tahay saaxiibkeeda ay laasimaynin intaasaa uga muhiimsan marka jaaa zaydun jaaa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi zaydun faacilu marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhirihi raakiban xaalu min zayd mansuub wa calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi wa rakibtu rakib ficil maadi mabniyun cala sukuun litisaalih bdamiir rafci mutaxariki wtaau faacilu mabniyun cala dami fi maxali rafcin alfarasa mafcuulu bih mansuub wa calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi musrajan xaalu min alfaras mansuub wa calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi wlaqiitu cabd allahi laqii ficil maadi mabniyun cala sukuun litisaali bdamiir rafci mutaxariki wtaau faacil mabniyun cala dami fi maxali rafcin cabda mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi cabda mudaaf allahi mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi maashiyan xaalu min ataa fi laqiitu ama xaalu min almafcuulu bihi cabdallahi maashiyan mansuub calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi intaas weeyaan xaalo ayb xaal waxaa la walaal e tamyiiz markaasuu wuxuu ku yiri baabu tamyiizi tamyiizkii baabkiisiu u baab yahay aلtamyiizu huwa اlismu اlmansuubu almufasiru liman bahama min الdawaati naxwu qowlika tasababa zaydu caraqا watafaqa'a bakru shaxman wطaaba muxamadu nafsa wاshtaraytu cishriina gulaama wmalktu tisciina nacjatan wazaydu akramu minka aban waajmalu minka wajhan walaa yakunu tamyiizu ilaa nakiratan walaa yakunu ila bacda tamaami اlkalaam marka tamyiiska yaa inta kaga hadlaya tamyiiska waxaa la yidhah buuri huwa lismu weeyaan ficil iyo xaraf baa ku baxay almansuubu haddana la kordhigay oo marfuuci majruur tamyiis ma noqdaan almufasiru cadeeyo oo liman bahama wixii qarsoomay oo min adawaati daatadii wixii ka qarsoomay daatadii buu fasiraya tamyiiska iyo xaalka waxaa ku kala duwan xaalada magaceedayba wadataahoo hey-abay caddaysaa tamyiiskana daatu midka uu fasiraya daatadiisa u cadaynaya mithaalkaad ku fahmi doontaaye haddii aad tiraahdi ishtaraytu cishriina tiri fiiri markaan ishtaraytu cishriina labaatan labaatan maxay tahay naaqatan miya ghulaaman miya eh, eh, macnaha eh, radlan miya arusan miya wixii labaatankii daatadoodii yaaba la garanaynin ishtaraytu cishriinan gatay thawban miya maxay tahay cishriinkii cishriinki daatadiisi yaa lagu fasiraya marka hulaaman la yidhah tamyiiskaas waxaa la ogaanayaa cishriinta waxay ka kooban tahay waxayba tahay daatadeeda haddii kale cishriintaas waxay tahanba la garanaynba inay macnaha baqaran inay tahay jamalan inay tahay naaqatan inay tahay eh, da'nan inay tahay hulaaman inay tahay waxay tahay labaatankii aan la gelina daatadii mumayaska ahay midka la fasirayo daatadiisay ku cadaynaysaa marka huwa lismu weeyaan almansuubu la kordhigay almufasiru cadaynaya liman bahama wixii qarsoomay oo min adhawaati daatada la fasirayo oo macnaheeda la garaway buu ku caddaynaya tamyiiskaa wuxuu kala baxaa tamyiiz lmufrad iyo tamyiiz ljumla la kala yihahda midka oo yufasir daata almumayaz midka fasirayo waa midka oo la yihahda tamyiiz lmufrad laakiin hadduu yahay tamyiizka tamyiizu nisba waa jumlada kadib midka dhacee kaas wuxuu fasirayaa maa beyna طarafay e, اljumla waxa ka dhexeeya xoogaa waxaad moodaa inuu adag yahay lakiin waa kuu imaan doonaa horta aan fasirna kuwaan marka tamyiiska xaalada wuxuu kaga duwan yahay xaalada saaxibulxaalka daatidiisa ma fasirto laakiin xaalada saaxibulxaalka uu ku sugan yahay ama markaas uu ku sugnaay bay ku cadaynaysaa tamyiiska khaas ahaan tamyiizulmufrad midka la yiraahdo waa midka bacda alcadad iyo bacda almaqaadiir walmasaaxaad gadaashood midka dhaca tamyiizulmufrad la yiraahdaaye midka dibkooda dhaco wuxuu fasiraa tamyiiz waxaa lakala magacaabaa mumayiz iyo mumayaza lakala yihahdaa haddaad tirahdid ishtaraytu cishriina ghulaaman haddaad tirahdid cishriinada hore mumayaz midii la tamyiizinayo la fasiray waay ghulaamanna mumayiz iyo mufasir iyo tamyiiza laisku yidhaahdaa waa midii wax fasiraysay marka kaas baa loo jeedaa tamyiiz markaan liman bahama min adhawaati naxwu qowlikaa tiri tasababa zaydun zayd baa yaa yaa yu tasababa zaydun zayd baa macnaha waxaa weeyaan daatay maxaa muxuu ka daatay caraqan min caraqin fiiri markaan zayd baa waxaa weeyaan tasababa zaydun zayd baa wax ay ka daateen macnihii saas waay markaasaa wax ka daatay ninkii ma shubmay ma ma tagay ma dhidid baa ka yimid markaasaa lagu yihi caraqan waxaa weeyaan qofka marka wax lama filaan oo loo loo sheego dhidid waaweyn ah ka soo baxa markaasaa waxaa carabi lagu magacaaba tasababa zaydun caraqan marka fiiri caraqantii waxay ku fasirtay zayd hadda jumladan waxaa la yihah tamyiiskan tamyiiz jumla la yihahda liannahu waqaca bacda ficlin wa faacil wuxuu fasira daata ma aha laakiin nisbada zayd iyo tasabubka ka dhaxeeyo zayd goonina u fasiri maayo hadda caraqan tafsiir lidaati zayd ma ah laakiin waxa weeyaan maa usnida ila zayd min atasabubi yuu ku fasira tasababa zaydun baa burqaday waxbaa ka burqaday markaasaa le caraqan wax kale ma ahane ha umalaynin mama tagin caraqan min caraqin tamyiizka bimacnaa min ou qabaa xaalna bimacnaa kayfay qabtaa jaaa zaydun kayfa jaaa aluu leeyahay raakiban tamyiizkane bimacnaa minuu leeyahay oo tasababa zaydun caraqan bal min in la geliyaa banaan oo hadda waxaa kuu banaan tasababa zaydun min caraqin ina tiraaho min aad geli sidaa kuu banaan طيب watafaqa'a bakrun baa buuxsamay ninkii waa dimbiray aa tiri markaasaa waxaa le war biyamuu iska buuxi ma wax buu buuxsamay maxaa uu ku buuxsamay shakiyaa ku gal markaasa l shaxman min shaxmin cadiinuu ka buuxsamay asiga dhammaa wuxuu noqday shulux buu noqday tafaqa'a bakrun ninkii bakr lahaa buuxsamay eesh bimaada tafaqa'a shaxman min shaxmin wa taaba muxamadun muxamed baa wanaagsanaaday markaasaad leedahay wanaagsanaashadaas macnaheedi maxaa waa muxuu ka wanaagsanaaday tolow ma dadka dhalaa wanaagsanaaday ma ilmihiisaa wanaagsan ma madeeqsiguu ku wanaagsanaaday yacni qofki wanaagga meelo badanuu kasoo geli karaa markaasaa lagu yidhi nafsan min nafsin qalbigiisa wanaagsan yahay waa dadka xiqdi iyo xumaan uma qaado taaba muxamadun nafsan min nafsin intaasoo dhan waxa waaye saddexdaas waxay ka socotaa tamyiiz lila tamyiiz اljumla bimacna alwaaqicu bacda aljumla kow tamyiizkii kalow inta kaaga bilaabay washtaraytu cishriina ghulaama wa malaktu tisciina nacjatan ishtaraytu waan gatay cishriina labaatan labaatankii maxay tahay labaatankii daatadoodaaba jaahil laga yahay markaasaa tiri ghulaaman waay ghulaaman min ghulaamin marka ghulaama la yiri labaatankii waxay ka kooban tahay baa lagu cadeey wa malagtu waxaan hantay tisciina sagaashan nacjatan min nacjatin subayn ah nacja laxdaa la yihahda laxda midda keligeed ah nicaaj haddii jamac tahay laxa haday tahay nicaaj waay ayib kan waxaa weeye tamyiizu lcadada la yihahdaa marka fiiri bacda tisciin lii tiscun wa tiscuuna nacjatan waliya nacjatu lahu tiscun wa tiscuuna nacjatan waliya nacjatu waaxida tiscun wa tiscuuna nacjatan ayb waxa weeyaan waa tamyiizkaas tamyiizu lcadad a la yihahda waxaa lamid e haddii aad tiraahdid ishtaraytu manaweyni casalan aw ishtaraytu kiilo weyne radlan waxaa weye tamyiiz اmasaaxaat wاlmaqaadiir iyo tamyiiz اlcadad nasbadooda weligood waajib ah ayib wa zaydu akramu minka aban wa zaydu ninka la yidhaahdo yaa akramu minka kaa wanaag badan aban min abin hadda zaydun akramu minka haddii la yidhaahdo wuu kaa wanaag badan yahay haddaan aban lagu darin meeshuu kaaga wanaagsan yahay lama garan lahayn tamyiizu nas baa layidhaha isna bacdijumla yiri mubtada iyo khabar gadaasheeda u yimid kaaga wanaagsan yahay baan la garan lahayn liannahu waxaa dhici karta zaidun akramu minka wuu kaa karaamo badan yahay kaa wanaagsan yahay deeqsigu kaaga fiican yahay akramu minka nasabu kaaga wanaagsan yahay akramu minka cilmibuu kaaga wanaagsan inta dhamaa dhici karto markaad aban tiraadid macnaha inta kale waa ka samaynta laakiin aabihiisa aabbaha ka fiican marka wuxuu kuu fasiray kayfiya ou zaydkaaga wanaagsan yahay buu kuu fasiray wa ajmalu minka wajhan wa zaydun yaa ajmalu minka adiga kaa wanaag badan wajhan min wajhin fiiri ajmalu minka haddii la yidhaahdo oon wajhan lagu darin adiga dhan macnaha intuu intuu igaga wanaagsan yahay su-aal baa imaan karto laakiin wejhan haddii la yidhaahdo ishkaalkii imaan lahay waa zuulay markaasaa lagu leeyahy max kale kaama wanaagsane qaamada dhirirka kaama wanaagsano midibka kaaga ma wanaagsano kaaga ma wanaagsano laakiin ajmalu minka wajhan sidaas way markaasuu ku yiri walaa yakuunu tamyiizu ma noqdo ilaa nakiratan waa kaa nakira haddaba gadaal ugu laabo caraqan shaxman nafsan nacjatan aban wajhan kulligood waa nakiraad waad lixdii macaarifta midna ka mid ma ah walaa yakuunu tamyiiskii ma noqdo ilaa bacda tamaami alkalaami kalaamka markuu dhammaystirmo fiir hadirtaan tasababa zaydun ficil faacil kadib uu caraqan timida tafaqaa bakrun waa lamid taaba muxamedun muficli faacil waay washtaraytu cishriina ficli faacil mafcuul kadib ay ghulaaman timid wa malagtu tisciinana waa lamid wa zaydun akramu minka mubtada i khabar gadaasheeday timid wahaakada marka tamyiizka waxaa loo adeegsadaa sideedaba waxa daatadooda la garawayaa lagu cadeeyaa sidaas waay ayib marka tamyiizka iyo xaalada wey meelo badan bay wadaagsadaan sida haddaad arkaysid laakiin xaqiiqada midna waxa weeyaan midka ka horeeya daatadiisa u fasiraa tamyiizka waana bimacnaa min tamyiizka xaaladana waxay fasirtaa waxa ka horeeya xaalada uu ku sugnay waana bimacnaa keyfa tamyiizka asiga weligiis nakiro uu noqda xaala nakiro waxay ku kala duwan yihiin tamyiizka jaamid uu noqda xaaladana mushtaq bay noqotaa xaalaadkaas hadda marxalada ibtidaa'iga ah waxaa laga yaabaa istiicaabkeeda ardayga inuu ku adkaado laakiin lafdi ahaan waa isaga xifdi kartaa tamyiizka waxaa lagu yaqaanaa inuu jaamid noqdo xaaladna waxaa lagu yaqaanaa mushtaq in noqoto wa kownuhu muntaqilan mushtaqa yaglibu laakin leysa mustaxaqa yuu ibnu maalig yiri ayb marka fiiri amhiladii oo tamyiizka icraabteedii tasababa zaydun caraqan iyo tafaqa bakrun shaxman wa taaba muxamedu nafsan kulli isku wada icraab wa hal hadaad icraabteen ka kale waa la mid tasababa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi zaydun faacilu marfuuc wcalaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi caraqan tamyiiz mansuub wcalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi tamyiiz mansuub bas ayb tasababa iyo tafaqaa isku ciraab waay bakrun iyo zaydun waa isku ciraab shaxman iyo caraqan waa isku ciraab daaba iyo tasababa waa isku craab muxamadu iyo zayd waa isku nafsan iyo caraqan waa isku craab kulligood intaasoo dhan washtaraytu cishriina gulaama washtaray ficil maadi mabniyun cala sukuun litisaalihi bidamiir rafci mutaxarig wataau faacilu mabniyun cala dami fi maxali rafcin ama wataau damiiru mutasilu mabniyun cala dami fi maxali rafcin faacil ishtaraytu iyo darabtudii aan kuu soo craabayo isku mid weeyaan cishriina mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi niyaabata can fatxa liannahu mulxaqu biljamci mudakar saalim mulxaq waxaa loo yiri cishriin mufrad ma qabto jamcu mudakar saalimka markay muxamaduun tahay in la kala jari karo oo mufrad laga heli karaa la rabaa wixii calaa suurati ljamci ku yimaada mufradna aan lahayn mulxaq baa laleeyahay icraabtii jamcu dikr saalim maa la siina laakiin xaqiiqadii jamcu dikr saalim ma ah cishruun mufradkeeda cashrun ma ah cashrun ayadaaba toban oo jamac ah mufrado hal inuu kasoo baxa la raba halna ma laha marka cishriina mafcuulu bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi lyaa niyaabata can اlfatxati liannahu mulxaqu biljamci اmudakari saalim wanuuni ciwadun can tanwiini fi lismi اlmufradi gulaama tamyiiz mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhiri ayib wa malagtu iyo washtaraytu isku craab waay tisciina iyo cishriina isku craab waay nacjatan iyo gulaaman isku craab waay wa zaydu akramu minka aban zaydu mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi akramu khabru lilmubtada marfuucu bilmubtada'i wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi minka jaar wa majruur mutacaliq bakram min xarfu jar wاlkaafu damiir mutasilu majruuru bmin mabniyu cal fathi fi maxali jarin waljaaru majruur mutacaliqu bakram aad leedahay hadda minka haddaa iska dhaaftay craabta marxaladan xataa dhib ma laha aban tamyiiz mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wa ajmalu minka wajhana la icraab waay oo wa ajmaludaas waa khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu wazaydu ajmalu minka marka zaydun waa mubtada ajmalun waa khabar minkana minkadi ay lcraabtahay wajhana abanay lcraabtahy walaa yakuunu tamyiizum tamyiizkii ma noqdo ilaa nakiratan nakira mooye oo macrifadii shanteed mid kamid ma noqdo walaa yakuunu ma noqdo ilaa bacda tamaami alkalaami kalaamka gadaashiisa kalaamka markuu dhammaystirma kadib uu yimaada laakiin fiiri saaxibu tamyiiz nakira waa noqon karaa macrifana waa noqon karaa xaaladii waxay ahayd walaa yakuunu saaxibuhaa ilaa macrifa tamiiski ma hadda fiiri haddaa tiraa tasababa zaydun caraqan saaxibu tamiis waa zayd macrifo waaye bakrun iyo zayd waa calam waaye iyo muxamed nakirana waa noqon karaa oo hadda ishtaraytu cishriina ghulaaman cishriina nakira waaye ghulaaman marka waxaa weyaan waa tamiiski tisciina waa lamid wahaakada marka saaxibu tamyiiz oo mumayiz lagu magacaabo tamyiizkana mumayiza la yihahdae ama mufasir a ah tamyiiska la yihahda kan ka horeyna mufasar yaa la yidhaahdae looma shardiyo inuu macrifo ahaada marka tamyiizka waxa weeyaan ka taqdima tawdi ah axkaamtiisa way badan tahay mar in asiga min lagu jaro mar oo tamyiiska mumayiskiisa loo idaafayn karo mar maxaan ku iraadaa in la nasbiya ay waajib tahay axkaama uu leeyahay laakiin marxaladan munaasibku ma aha sidaasaan u dhaafina wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin